naxariistii uweyn ilaa asiiye waxaa siiyey wainsahaa hadoo halmaamo hadiis halmaamo hadoo halmaamo isku halma hadoo marka afkaan iskiisi awxasa inka camalan ku darsamo mana xabariiba ka baxo ina wainsahaa halmaamo mana anaka waxaan iraa hadiis halmaamo oo maanaa iska tago wainsahaa hadiis halmaamo wainsahaa hadiis halmaamo oo maanaa iska tago tartiibtiias halmaamay macnaha tartiibtiias ka tagay sahwi daraadeedi asuu tagay halmay daraadiisa tartiibtii salaada saan isku soo cijiye oo la heli as dhaafay famaa bacda almatruuki kala tagi famaa baa waxis falay ninka oo dukahaayey humagaas oo bacda almatruuki matruuka bacdigiisii ahaaday lagun laagin waaye macnaha cudr waaye kala soo tafir insahe hadawalmaam macnaha hadis tartiibta iska tago saabi ajrigi isugu tago saabi ajrigiis halmaan daraadi isugu tagi waxaa layidhi yaa rukuuc yani ictidaal juruusna waa ma soo gelin waxaaska tagi famaa bacda almaruuki maa facala waxay isfalay minka musalliga ah matruuka kii laga tagay bacdigiisii laga hundaadi waaye hadda saan adin wadno sikasaa fiiriya kan tadakara haddaad xasuusto qabla buluugi milihi matruuka mil matruuki ka laga tagay mithilkiisii gaaradiisa ka hor hadda xasuusto faclahu waa falaa facalaa musaligii waa falaa facala waa falaa in tadakara hadoo xasuusto musalihu matruugiis xasuustay kiska soo tagi as xasuustay qabla buluuyi ficl qabla buluuyi milihi qabla buluuyi milihi kii laga tagay laga soo tagay gaaridiisii ka hortiisii as xasuustay facala wafalaa matruugaas wafalaa xasuustiisa ka bacdias falaa deg deg asu falaa gadaal gadaal buu dhigaayo waxba haddii gabar asliga salaadiis waa bureysaa wailaa ma xasuusanin wailaa ma xasuusanin ilaa iska gaaro matelkiisii kiska tagay matelkiis iska gaaro ma xasuusanin ma xasuusanin ilaa iska soo gaara socda tamad tamad waa taam ataa tamad hmm. waa taam ataa bigii aad useedaysi ragcatahu ragcadiisii bihi bal matruuki ay soo tagay wtadaaraka waa haleeshadaa waa haleelaa albaaqiya waxay heli waa haleelaa wuxuu heliyaa soo haleela macnaha waa la imaahaa waxay heli waa la imaahaa waxyaalahaan haddii misaaninin oo saan ku dhaahno odaad waay ma aragtay laakin wila malacaayo madhacsana madhacsay hadli markaas waa in saadaas halmaamo manaw halmaamo ama manawaaw saas markaas macnaa tartiibkii aska tagay sahwi araadiisi asugu tagay manaa tartiibaas aska tagay sahwi ajli asugu tagay hadda insahaamala joohe markii faatixada askriyey asdhaafi rukuucii ictidaalkii tishalla waay faataxada waa soo akriyey rukuuc waa dhahaaf rukuucin mana ictidaalin sujuuda suhoobtay sujuud ay suhoobtay markaas soo falay famaa facala waxay isfalay waxaa la wadaa xoos soo tagay kulligii waxay isfalay kulligiisii oo bacda almatruuki ahaayeen rukuuci ictidaalkii oo kilasootay manaa sujuudkii suubiyey bad madruuka ala yihi mujtahid madruuka maxay ahaayeen rukuucii iyo ictidaalkii intee su sujuud kaasuu hoobtay bacd almatruuk maxay naqdeen matruuka ficil waxaa weya rukuuci ictidaalkii ka laga soo tagay faataha la akriyey sujuudkii sujuudi waxba mu taraayo bacd almatruuk cisfadi ka laga soo dhaafay ka la dhaafay bacdigiisa kasoo dhaafay aska soo tagay ma ahay rukuuci ictidaalaas ahay muxuu cdaalka asoo tagi asoo tagi asoo subi manaa yani asoo tagi bad madruf subi maxaa sujuudki wadamataraay lagun laagi waaye lagun laagi waaye famaa facala waxais falay oo bacda almatruuki kii laga soo tagay bacdigiisii oo rukuuci itidaalkii oo sujuudkiis uhimid lama lama rukni waa kasoo tagi waxaa simi sujuud sujuudkaasi lagun laagi waaye salaada dhan rakcadeed ibra bad alaas aadanadu ma jirto lagu laawi waaye kafiican ufiiriya madaxiyi geliya anafteya halmaansanbe muddaa laga jooga ti aniga suuray jiray anagoo shabaabaan si fiican usuuray kawaasrabaa saabnimo maskax degan ay rabtaa manhaaj arska galale laqba kaliya malu gaaraayo laqbo markii lasoo mari waxawaa bushinjaa magaciisi safiina laftoodii misaal la-aan basracaya suuray u baahan yihiin معنaha waa soo sheegnay inسhاada manaa is akriyi faatixadii baعdama marks akriyi faatixada kabacdigeediya rukuuci اعtidaalkii ashalmaan sujuuda soo hoobti waxay suubiyey adhan somaa facala way suubiye oo rukuuca اعtidaalka ahaa oo matruuka bacdigiisi asuubiyey maxaa waaye sujuudkii waay sujuudka waa facalkii suubiyey oo sujuudka ahaa waa facalcii suubiyey oo sujuudka ahaa intooda dhan ba isku dar bacd matruuki lagu laago fain tadakara haddaad xasuusto almusalli kii dukahaaya qabla buluugi milihi kii laga soo tagi masalkiisii milihi mil matruuk qabla buluugi milihi yani milkiisii mil matruuk kii laga soo tagay masalkiisii intaas gaarin hadiis xasuusto maxaasi facalahu waa faraa فأبى وفلا مصلي وفلا كاخذ لإماها معناها سجود ركوع اعتداء السوق أسكن هذه صوتي وحاس حصورتي سجودك هرو ها سجودك هرو الحديث اسكو حصورتي أما سجودك دم أما جلوسك بين سجدتين اسكو حصورتي وعلى صوتين ركوعها حديث كعلها هذا معاسو بلاي فاتعش أخري لهاي وركوع لهاي موقف intii maslka kalaga sootay ruuc ictidaala tahay matruuga oo ahaa rukuuc ictidaala ahay waadku xasuusta sujuudkii ko oo siga asumuleyahay inaa rakac dhamaati taxdiisasu xasuustay sujuudkaasu xasuustay oo horo ama kalamaad ama juluus bensiintinaasu xasuustay inaa rukuucin asoo rukuucinas ogaadi inaas ictidaalnas ogaadi dif ahira degdeg a ukaco degdeg uka yani hadii kacdi soo rukuuc marka soo rukuucaad amara ha soo rukuuca hasi rukuuco meeska wadahaa rukuuc ictidaalaad la imaahaa waxaad la imaahaysaa rukuuc ictidaal aad la imaahaysaa ragcadaadii waa ku taam ahaatay ragcadaadii waa bujirtaa yani cusub hore inaa ragca kaamil u dhamaati kaamil u dhamaati ragcada dambe oo magaciis oo alruma soo kaco soo rukuuco ictidaalo markaa sujuudka ku dhacdo taas yaa salaadiisii ay kunama gelisaa haddiis yeelin rakcadaasi oo rukuuceeda ashalmaamay ictidaalkeeda ashalmaamay hooska sujuudi ma u jirto eber waaye lagun laagin waaye insahaadaas halmaamay markaa faatixas akriya as halmaami as ka tagay rukuuc ictidaalkaas ka tagay rukuuc ictidaal as ka tagay sujuud as soo hoobtay waxay suudiya rukuuc ictidaalkii sujuudkii sujuudi oo iska tagi oo iska tagi dhamaan sujuudkii sujuudi oo bada bacda tarki ictidaali bacda tarki rukuuc ahaaday matruugaa la yihaahay lagu laagi waaye hua ma jiro اعtidaalkiina ma jiro marka msligii xasuudki alhigaa ah sida imaam nawaawi intiis yani oo milkii asgaarin rukuucii lamaad faatixada soo akrihaayo oo magaciisi soo rukuuci lahaay inti asgaari xasuustay hadis xasuusto sujuudas xasuustay julus belizaydinaas ku xasuustay waxaad ku xasuustay yani saydadii lamaa dhexdeeda isku xasuustay markiiba ka rukuuci ula sujuudkii ula saas waay sujuudkii ula rukuuci ula ka waay markaasi rakcadii sitaamad nafaysaa wailaa ma xasuusanin wailaa ma xasuusanin bidalika almasl rakcatahu waa kaas وإلا مع سوسن تمت وتمت به لذلك المثل مثل كاسي وحسبتيسي ركعته صلي ركعتيسي أكو تامها وهيسا وتجارة تواصل على صلاة وحليلا ما بقي وحي أحري باقي قاس لإماها معناها باقي وحي ولا إماها وحي لهري ولا إماها معناها خفوة مثلا manaha miaalka waxa waaye qofaa magaciisii markii faatixda akriyii bacdigeedii sideedaasya <clears throat> aas yani sujuud hoobtay sujuudaas hoobtay rukuu ictidaalki kahora hoobtay waxay sujuudkaasi oo matruulka bacdigiisi ahaade matruulka laga tagay ictidaalki sujuudka iyo waxa waaye magaciisi iyo ictidaalki rukuuci waaye lawlaaba waaye mtruka see waaye rukuuع اعtidaal waay kal haddii xasuustoo qabla blugi milihi yani bidalika ml milkaas gaardiis kahor abtad xasuusto ml matruki matruki maxaa ahaa اعtidaalkii iyo rukuuعtiis gaarnaad xasuustay facl waa falaa matruka rukuuci waaawati rukuuci kastoo tagti waaye rukuuci rukuuciisi rukuuci rukuucisgaari manaa ku cirku adoon jaarin ah, magaciisi waxaad nahati min halmaamiya aheed waad xasuusatay rukuuci rukuuciisii intaad gaarin rukuuci soo halmaantay rukuuci istidgaarna xasuusatay intidgaarnaad xasuusatay facala wafalaa rukuucii antisgaarna xasuustay waa ujuugsaa yani rukuucias imaahaa ictidaalkias imaahaa tijaara inta markaas macnaha markaad xasuusisid digri baa ku jirtay masalan ba amase juluuskii oo bal sitiinaad ku jirtay amase digi lamaanaad ahayd amase akrisaad ku jirtay faatixa usoo kacdi sujuud waa kasoo baxdi yani sujuud juluus iyo kulli waa kasoo tagtay ma xasuusani ilaa faatixada aad ka timaadi ilaa faatixada laga soo gaaro ma xasuusan markii faatixada aad joogsaday os istaagi oo faatixda as dhexgali as xasuustay faatixada marki faatixda beri markaasi rukuuci horo waxba ma uu jiro hadda soo rukuucda waa rukuuciisaa ma tahay intii faatix arisa rukuucday waxiyo xasuusatay kulli markaasi rukuuc haddaad fadhisi joogso hadda sujuudku jirta joogso manaha haddaad fadhiiska joogsoo soo rukuuc haddii macnaha oo sujuud aad ku jirtine yani sujuudka kasoo ka yani rukuuc haddii lama sujuud degtid odoo joog ku jirtid ood ood soo xasuusatidne waa rukuuc taas rukuuc aad hada akri waa xasuusti waa rukuucay qabla buluugi mithlihi kan waa intii rukuuc as gaarin ictidaalkii mitl matruuki intas gaarin as xasuustay markaas suu ruu markas xasuusta waa suu gaca rukuu iska soo tagay waa la imaahaa markaas waa la imaahaa macnaha waxa waaye lama rakacaska dheelooyaa isu tahay lama dukani faataxa isku kacay rukuucataan faataxa isku akriy iyo rukuucis la rukuucay markas xasuusta intaas le yani u jirtaa ragcadaas keliya hal rakac waxaas oo halmaanka asku suubiye dhan eber waaye hadii afar rakac dukahay rakac duki saddex udhimaayo kadalika albaaqiya sadexdiisa dhimaa sala imaa rakac le ubaxdi labaasaas yeeli soo halmaanso saddexaas yeeli afaraas yeeli halla laga xisaaba ilaas siyad kaba gaarsi karaa hal rakac le u jirtaa markis xasuustaas la imaa hadi la yimaado hal rakac le u jiraysaa markaas tadakara sheekha asir imaam nawaawi shardi ma aha qayd ma ahayn waxaa lamid ah hadi shakiyo macnaa naftaada istiri sujuudkaa ka hortiisii ma soo rukuucday ma soo ictidaashi ama sameya istir maxaa imaam shaafici yidhi almashkuuku fiih kalmacduum shayga shakiga la geliyo kalmacduum waxba shakigana kalmacduum le waaye cudurka waaye sidii le waaye naftiisa waxaa sida ma soo rukuucdi ma sameya rukuuci horeeye ama rukuucdi ama sameya waxaa tir naftaadi waxaa istiri markaasi maga adi ma rukuucdi mase ma rukuuci waxaad shakisay yani sujuudka dhexdiisi aad ku shakisay sujuudka sujuudi bilaash waay haddaad shakisayd bnaa kuwa kasoo tagtay eber waay sidii o almashkuuku fii kalmacduumi waxay shaki kaa galo bis waa susuguda mararo hori yani kakacaysaa sujuudkaa sujuudi juluuskaa juluusti eber waaye kamacduum waay macduum ah. waay waxaad shakisi adoo rukuucsan waxaad shakisi inaad faataxadii akrisi inaad ahrinin waad shakisi oo amase waxaad shakisi adoo sujuudsan faatax inaad soo akrisi ama maya ma akrisi maysa maya istiri adaa istiri amaad akrisi amaad akrisi ama ma akrinin shakigaa ku galay oo amase adoo sujuudsanaa shakigaa ku galay rukuucaad kasoo tagtay istiri ama rukuuc kasoo tagtay ama kasoo tayin istiri ma maadkii aan joog degdeg u joogso degdeg uka toor aan rabaa waajib waayo waxaa waajib ah inuu kao walow waxyar hadiis os nagaado os hiraa waxyar sugo xasuusa be waxyar asir xasuusa be inaa soo tagto inaan ka tegin alma soo asagoo kucday yaa islehisa sug oo xasuus calaamayaala imaa islehisa waxyar ma ahaado salaadiisii tadakur ahaanaasu aasu dhagaag aas iska sugaay aas aas yani inaas jijiriyo inaas rukuucin inaas rukuuca askala ogaayo aas jijiriye sujuudkii dhexdiisii qiyaamkii dhexdiisii jalisu juluuskii dhexdiisii babalad salaatu salaadiisi waad huraysaa eber waay sugid mal rabo markaad waa shaki shaki waxay galaba macduum waa wa la soo helin lasyahay hori taga marka sidaas waay markaa shakisna sidaas waay marki ahaan waxaa ku waajiba inaad kacdid oo rukuucaad sujuud ku jirti oo shaki ku galay hori ka kac asugin sujuudka dhadiisi juruuska dhadiisi qiyamka dhadiis rukuuc lama marki aan markool ma waajib waay tajaaraka tama birakacatuhu markaas wailaa maxasuusan ilaa masabki iska gaaro intaan nimanayo markaas hadii hmm. qariin su asilaan cibar waaye markaas hadii bas hilaa ma shaki si hadii bas shaki yani ma jiro waxay shaki ahaada ma jiro ibr waay waxaa ulahaa rukuucna an wahbo ama sujuud baa fikiraysaa rukuuc alcadiida ku fikiray sujuudkaad ku fikiraysaa shakiyaa kugu jiraa ama yeesi ama samaya mar baad isaa aad naqantid salaadaa waa burtay marka yani tadakur qayd ma ahin shakina mlkiis le waay haddaw shakiyana saa le waay wailaa macnaha maxaa susan qabla bulugi milihi mitl matruki yani kahor xasuusanin qaba xasuusanin baad ogaati macnaha markii rukuuc soo gaarti rukuuciisii rukuuci ina adiga rukuuc inaad ogaatay rukuuci horeey amase waa shakisi haddii shaki saas adtiid matalkii markii soo gaartay faatixadii waa soo akrisay rukuuci markii timid aad ogaatay in adiga rukuuci horey aad soo rukuuci waa ilaa tan rukuuci horey inaad soo rukuuci inaad ogaatay amase waa shakisii sidii la waay markaas tamad waa tamaysaa bihi bibuluugi lmihli mithalkiisii hor ku ahaa kalaga soo tagay gaaridiisay ku tamahaysaa intaasay ku ogaanaysaa waxay intaas udhaxeey dhan ibasdaqaa faatixaad soo akris markii lamaad waa kacdii maay salaadaas aadki wi waa soo dhamaysiye hebel ay ahayd tamam markii rukuuc soo gaartay aad yani ad tiri wallahi rukuucii hore masoo rukuuc yani rukuuci hore codka sujuudi imaba soo rukuucin mana soo ictidaalin marka rukuucadna ku jirtaa rukuucana dulu nafsi aad soo gaartay waxay laga soo tagay masalkiis maxaa waaye rukuucii waaye olamaad aad soo gaartay faatixada akrisi iyo rukuuci markaasay haddii saacad markaatay misaalkiis baraas waxaway saa waay lugulmili waakaas tamad waa tamahaysaa bihi bilugulmili rakcatu rakcadiisa waa kutamahaysaa talamaad ragcadeedi lamaad ragcadeedi ko talamaad ragcadeedi ragcadiis soo tagi oo ragcadiis soo tagi camal ahay oo idil ahe idoo kale aheyd dhexdeeda disku xasuusto ama ashakiyo rakcadiisi tan hadda asjoogo iyo tii horebe ragcadana utamahaysaa tii horena ibla laga dhigaa ti hadda masoo sheeg nikaanaysaa mm. maxaa yaal waay salaata oo rukuucisu sujuudi ictidaalkiisa sujuudi kulli eba sujuudi halkisu sujuudi ebakoodi wa ragcaan ba lagu xisaabaayo ragcaa hadday ko tahay maatahadaas oo hori waxaa soo gaadi rukuuciska soo tagay matalkeeda soo gaari dhexdeeda isku xasuusti laaba ku jiraa rukua hadii isku xasuusti waaba rukuucsan yahay taamay ugunakaysaa rukuucan kaamil asuu yahay wax ka ma jiro ragcaadaasa kowl leeyahay ti horeyse ebel waay maxaa aan ii markaasi watadaar watadaarak albaaqiya waxay u heri maxaa ahaa saddex rakaaca weleen afaraas dukahay lamaas dukahay saddexaas marba waxay uhero halay ahaayeen haddii lama uhertay maxaa ubaaqaay saddex rakac afaraas rakaadii bilaaba saas marka rakaadii dhexdaadismaa saas waa ti yani ti lama ti saddexaadismaa kulli saas leewahay waxaa loo xisaabaa ujraa ragcadaas rukuuceedii asxasuustay dhexdeedii buluulmitl waaye kaa kaliya yani aloo xisaabaa taas ay u jirtaa miaalkiis waxaa waaye rukuucii hore ka tagtay sujuudaad uhoobatay sajdataynkii waa fadhiidaysateen hataa ansa u kacday rukuucii kasoo tagtay kaas oo rukuuc lamaadka ahayd xasuusatay rukuucii hore waa kasoo tagtay masala istay khaas haddaa rukuuc laga helay hadda hantaa rukuuc lagu markii rukuucaas oo matruuka ahaay kii laga soo tagay masalkiisa aad soo gaartay ood ku xasuusatid markaasaa rukuuc lagaa helaya markaas faataxdii hore oo akrisay magaciisi iyo oo lagala kuay intaas waay inta waay waxii oo dhexgali kulli laayasnahaa ashyaadii dhan ood soo suubisi dhibraa ma jirto ad waaad umalayaysaa markaas aad joogto alamaraka waaad lesaa waa umalaysaa in alamarkaa dukatay alamarkaa dukatay halla dukatay yani hal rakaale aad kaasata bis lama manaasatid laakin adiga markaa malaha waaas noqday ilaa maaa lamara dhan lama rugna dhan yani lama rugn soo tagtay kaas waxaa ku taal adiga wii udhaxeeya dhan ebr waayo sujuud julus rakuucyaasi oo adka halmaanta kuli ibr waaye waxaad haasataa yani harrata jadaaraka albaaqi macnihii waxa waaye waa soo yani waxay u heri oo yani saddexdii raka oo baaqi ahaatay haddii lama asoo dugti lama maujirtee halle u joogtaa halkii raka oo rukuuceeda asku xasuusta keliya taala waa kaas maaho tamad bihi rakcatuhu rakcadiisii bibuluuqi lmithli ay ku taam ahaata mithlkii gaarigiisii gaaridiisii yani taamaataa rag ataamale unaqhisaa inti kaleeta asusuubi dhan waaa le hebarka waaye bakiyalaka waxaa ku heri markaasi saddex rakaca ku heri aloleha saddex rakaca ku heri waay kaleeta heber waaye saddex rakaca ku heri maxaa waaye marka waxaa loo suneeyaa haddii saaci ku dhacdo waxaa loo suneeyaa sujuud sahwiyaa loo suneeyaa aakhir salaad markaigaado sujuud sahwi inaas la yimaado a suna ah maxaa sidi sheekh radi allahu tacaala canhu maxaa sidi taarif albaaqiya waa sujuud sahwi waa imaadud sahwi oo sujuudaa intaa kuli sujuud sahwi aa loo suneeyaa inaas la yimaado maxaas ugu imaaha shayga askorti ashyaadan waxyaabahaan askartii ajdadoodii ogeen rukuuc iska tagi intisaamka iska tagi oo sujuudka sujuud sujuud sujuud iyo fadhigoodii osuubi oo suga yani rukuuciyo ictidaalla imaamin ajdigoodii waasuleymaha sujuud sahwi alasunaha sujuud sahwi maxaa waaye wax sujuudaay ahwaasaan dhan waa la sujuudaa ahwaasaan hadda soo sheegn inta imaadoonta dhan sujuud sujuud sahwi imaadoonaa baa sunnayaa ay lagu gari karaa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شيخنا امام النووي حس رضي الله تعالى عنه وارضاه ولو تيقن hadduu yaqiinsado fii aakhiri salaatihi salaadiisii aakhirkaadii hadduu yaqiinsado sajdatin sajdaka sajdihi oo min alakhirati min arakcati alakhirati rakcada danbe xaggeeda ahaati sajadahaa waa sujuudaa wacaada waa soo celiyaa tashahudahu tashahudahu ataxiyaatihi soo celiyaa oo amase min weerihaa salaadaa weerkeeda shaqiinsada من غير الأخيرة أخيرة غير كيدية وحكمة تنسبي لما تبدأ سفري لازمه لازمه أقول لازمه هو مثل يا أخي فرعتنا أقول لازمه وكذا وحالا بدون شك هذا الشكيو في إماسة في الأخيرة وغيرها الأخيرة وغيرها هذا الشكيو وليس يقع أحد في aakri salaatihi salaadiisa aakarkeedii oo yuxmin saysaka sajdateen sajdana ka tagay oo min alakhiirati ragcadanba xaggeeda ahaatay sajada oo min alakhiirati ragcadanba xaggeeda ahaatay taas asikiyey yani asikiin sar haddii sikiina wada mid sikiina wada mid haddii sa asikiin sara fi aakri salaatihi markuu markii salaada iska dhacay ka bacdii kuxuunsaday lazimahu waxaa ku laazimaa macnaha aakhir salaatii salaadii inta u dambeertoo dhexdeedaas waxaa orqaysaday tarka shayda shayda inaad ka tagi hal sajuud inaad dhaafi aad kuxuunsaday min alakhirati ragcada damba xaggeedi sajadahaa waa sujuudaa oo caada waa soo asayaatiwafanaha ay amase yaqanaya inta min geyriha heyrkeydaaska yaqiinsaday akhiira meehe akhiira heyrkeydii as yaqiinsaday imaa kaydaaskatagi as yaqiinsaday lazimahu waxaa ku laazimaa ragcaa laazimaa musaligaasi hal rakacaa ku laazimaysaa macnaha yaqiinka yaqiinka oo kan ah hadii la shakiyo shadii waay daqiifi oo kale ixtiyaarka macnaha dadaala kuwaajibaa salaadiis akhirkeedas waxay yaqiinsaday halkeyda inaska tahoy oorag ada dambaysi ama sagiirkeedi meykas ay ka timaadba bacdi haddii saas as noqdo shakigii yaqiinkan hadii shakiina saan le waay waxasiri ma soo sujuudi rakacda salaadaada akhirkeedii ama ma sujuudin ama waa yaqiinsadi waa huwa dhe dadaalaa ku waajiba haddaan